أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online ay idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah الناسخ والمنسوخ casharka toddobaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacala alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu ku jirray beytkii uu sheikhu ku sheegay lixda aayadood uu ku sheegay yani beydka waxaad moodaa rumuusoo kale inuu ka dhigay oo hal beyd buu wuxuu ku cabirayaa oo kuugu tilmaamayaa lix aayadood marka bacdi ka mida waa marnay oo waa sharaxnay bacdina weli maynaan gaadhin walxilfu walxabsu lizaani wa uli kufrin waishhaaduhum wاlsabru wاnnafaru waishhaaduhum markhaatigelinta la markhaatigelinaayo damiirku wuxuu u dhacayaa ulilkufrige kuwa gaalada ah in la markhaati gashado aayadda sheegaysa iyaduna waa mansuukho wuxuu u jeedaa aayadda ku sugan aakhirka suuratu lmaa'ida aw aakharaani min gayrikum aayaddaas weeye waa aayadday culammada qaarkood yidhaahdeen yacni waa ashkalu aayatin fii kitaabi illaah waa aayadda ugu ishkaalka badan xagga icraab ahaan iyo xagga xukum ahaan yacni mid walba bacdi kale waxay ka oo mufasiriinta ka midi waa min ascabi aayaati alqur'aani ishkaalan aayadaha ugu adag xagga ishkaalka ayay ka mid xataa laqbadeedu waa ishkaal badanta tahy xukum ahaanna waa ishkaal badantao waxay sheegaysaa gaalo la markhaati gashaday oo markhaatigoodii la aqbalay markhaatiga fasaqada ayaana la yidhi iska hubsada yacni warka ay fasaqadu sheegeen waxaa layna amray inaynu iska hubsanno wararka ay sheegayaanna markhaatigaa ka mid ah in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatasabbatuu qiraa'ada kale waa laba qiraa' qiraa'o sabciya yacni caddaysta iyo iska hubsada warka faasiqoo idin sheego marka aayadduna waxay sheegaysaa markhaatigii gaalada in la aqbalay sheegaysa ahlucilmiga qaar baa waxay yidhaahdeen aayaddaa waa la nasakhay aw aakharaani min hayrikum waxaa lagu nasakhay ayay yidhaahdeen wa ashhiduu daway cadlin minkum markhaati gashada laba cadaalad u saaxiiba ah oo idinka mida ah, bimacnaa muslimiinta ka mid a ah. marka islaamnimo iyo cadaalad baa labadaba loo shardiyey markhaatigii minkum waxaa laga qaadanayaa inay muslimiin yihiin daway cadlinna waxaa laga qaadanayaa inay fisqi ka madhan yihiin oo cadaaladu saaxiib yihiin marka kufri iyo fisqiba waa ka madhan yihin macnuu saasuu dhacay culammadaa tidhi aw aakharaani min hayrikum waa la nasakhay waxaa ka mid a taabiciinta qaarkood sida zayd ibnu aslam iyo ibraahim annaqaci a'immada qaarkood baa iyaguna ku tegey oo saddexda imaamna waa laga soo raray maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa bacdi kalena waa ku raaceen inkastoo abu xaniifa ilaaqan aanu sidaa ugu wada tegin mas'ale ahaan ee uu yidhi gaaladu dhexdooda waa isku markhaati furi karaan oo shahaadada iyagu ay iska furayaan dhexdooda waa la aqbalayaa laakiin xagga muslimiinta kuma markhaati furi karaan kaasi waa qowl qowl labaad baa wuxuu leeyahay aayaddu mansuukho maahee waa muxkamo inay aayaddu muxkamo tahayna waxaa laga soo raray saxaabada qaarkood sida abuu muusa alashcari iyo cabdullaahi ibnu cabbaas iyo taabiciinta qaarkood sida saciid ibnu musayib iyo saciid ibnu jubayr iyo ibnu siriin iyo qataada iyo shacbi iyo taabiciin kale imaam axmedna waa doortay a'imo kaloo laga soo naqliyeyna waa jiraan sida markaa sufyaan athawri wakayruh bale culammada qaarkood waxay u nisbeeyeen agsarka culammadu inay qabaan inay aayaddu muxkamo tahay ahlucilmiga qaar baa u nisbeeyey culammada sidaa u nisbaysay waxaa ka mid a ibnu kasiir baa ka mid a oo waxa uu yidhi qiila innahu mansuukhun rawaahu alcawfiyu can ibni cabbaas wa qaala xamaad ibnu abi sulaymaana can ibraahim waa ibraahim annakhaci inahaa mansuukha riwaayada cawfi ibnu cabbaas uu ka warinayaana waa daciifo wa qaala aakharuuna wa hum alakharuun fi ma qaalahu ibnu jariir qaar kale waxay yidhaahdeenoo culammada ka mid a waana siday badanku qabaanba siduu markaa ibnu jariir yidhiye oo wuxuu ku ixaalaynayaa hadalka ibnu jariir bal huwa muxkamun waa muxkam waman iddaca anaskha facalayhi albayaan kii naskhi sheegtana oo yidhaahdo aayaddu waa mansuukhana caddayn baa laga rabaa daliil inuu ku caddeeyo ku sugo taasaa laga rabaa marka aayaddu inay muxkamo tahay ayaa culammadaasina ku tagtay bacdi kale waxay yidhaahdeen qowl saddexaad muxkamo waa tahay laakiin waxaa looga jeedaa aw aakharaani min hayrikum ay min hayri qaraabatikum wa cashiiratikum qaraabadiinna cidaan ahayn minkumna waxaa looga jeedaa yacni min qaraabatikum min hayrikumna waxaa looga jeedaa ciddaan qaraabadiinna ahayn qowlka caynkaasa waxaa laga soo naqliyey taabiciinta qaarkood inay sidaa yidhaahdeen oo cikrimo iyo xasan iyo ayaa laga soo naqliyey ha yeeshee qowlkaasi waa daciifun bilmara oo qowl aad u daciifa ah. waa mida daahirka waa khilaafsan yahay waa midda labaadee sabab nusuulku ka hor imanaya oo aayaddu sabab bay lahayd sababtaasina waa sabab saxiixa sababta lafteeday ku caddahay cidaan muslimiin ahayn inay markhaati furayso oo sababtaasi waxay sheegaysaa wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam inuu nin muslimiinta ka midi safray dabeedna markuu safray isagoo safara oo laba nin oo gaalo ana ay la socdaan oo safarkii ay ku wada jiraan ayaa sakaraadkii qabtay sakaraadkii ayaa qabtay xadiiska bukhaari baa saxiixiisa ku soo wariyey min xadiisi cabdullahi bni cabbaas annahu qaal kharaja rajulu min bani sahmin maca tamiimi addaari wa cadiy bni baddaa famaata asahmiyu biardin laysa bihima muslimun falama qadima bitarikatih faqaduu jaaman min fidatin mukhawasan min dahab faaxlafahumaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam suma wujida aljaamu bimakka faqaaluu ibtacnaahu min tamiimin wa cadiy faqaama rajulaani min awliyaa'i sahmiy faxalafa lashahaadatuna axaqu من shahaadatihima wa ana لصاحبهم قال qaala نزلت هذه naزlat hadihi حضر ida الموت axadakum اlmowt marka aayadda suuratu waxay ku soo degtay qisadaasay ku soo degtay labadan la socday waagaa muslimiin may ahayn tamiim addaari iyo cadiy bnu baddaa markaa waxay ahaayeen gaalo ninkan muslimkaa bay safar wada ahaayeen dariiqaa kulmiyey sakaraadkiibaa ku qabtay iyagoo cidla joogoo aan muslim meeshaa aanu joogin dabeedna labadii nin ee la socday ee safarka ay ku wada jireen buu alaabtii u dhiibay dabeedna wuxuu uhi qaraabadaydii u geeyey intii kale waa geeyeene weel fidda ka samaysan macdanta fidada la yidhaahdo weel ka samaysan oo weliba dahabna lagu shaqfay oo bimacnaa yani korka markaa waxbaa laga mariyey taasay la hadheen intaasuu noo soo dhiibay yidhahdeen markaasaa qisadii nabiga sala allahu alayh wasalam ay u sheegeen qaraabadiisii ayaa waxay u sheegeen nebiga sala allahu aleyh wasalam labadii nin buu dhaariyey way ka dhaarteen beri dambaa waxaa laga helay weelkii macdanta ka samaysnaa cayntiisii baa la garanaye reer maka ayaa laga helay iyagoo yacni cid ka midi ah weelka hayso waa la su-aalo waxa le weelkan xagguu idinka soo galay waxay yidhahdeen waxaanu ka iibsannay cadiy ibnu baddaa iyo tamiim daari waa labadii nin ee ninkaa safarka la ahaa ee alaabtii kale keenay labadaa nin baanu ka iibsanay qaraabadii ninkii ninkii dhintay ee muslimka aha qaraabadiisii ayaa yimiyo way ku dhaarteen faqaama rajulaani min wliyaai sahmiyi faxalafaa lashahaadatuna axaqu min shahaadatihima wa ana aljaama lisaaxibihim dhaartii saasay ku mareen alaabtiina markaasaa la siiyey yagay ku soo degtay aayaddan yacni suuratu lmaa'ida ku sugan marka qisadaasi waxay caddaynaysaa maadaama sababu nuzuulkuba uu sidaa yahay waxay caddaynaysaa aw aakharaani min hayrikum inaan lagu fasiri karin min hayri qaraabatikum ee looga jeedo ciddaan muslimiinta ahayne gaalada marka labada qowl qowlkaa dambe ee saddexaad isagu waa iska daciifo dacfigiisu waa iska daahir labada qowl ee kale waxa qawisan qowlka odhanaaya aayaddu waa muxkamo mansuukhana maaha waayo wa ashhiduu daway cadlin minkum waa iska caam aw aakharani min hayrikum aayaddan ku saabsanna xaala khaasa ayay sheegaysaa waa xaalad safar la yahay muslimiinna aynay joogin marka waa cinda daruura xaaladdaa daruurada ayuu ku gaar yahay marka safarka marka la yahay meelaan muslimiina aynay joogin gaaladii markaa markhaatigoodii in la qaadanayo oo lidaruura loo aqbalayo baa laga qaadanaya khaasatan hadday wasiyo iyo dardaaran iyo ashyaa la mida ku saabsantah waana tan la yidhahdo addaruuraatu tubixu lmaxduuraat culamadu ay yidhaahdaan marka labadii daliil haddii saa lagu kulmin karo oo aayadda maa'idana lagu fasiri karo inay tahay xaaladda daruurada aayadda kalena lagu tilmaami karo inay tahay wakhtiga aan daruurada ahayn tan kalena wakhtiga markaa safarkee daruurada ay tahay ee muslimiin aynay joogin xaalka caynkaasoo kalea inay markhaati furaan in la aqbalaayo waxay noqonaysaa labadii daliil inay kulmaan bay noqonaysaa marka naskigii waa laga maarmayaa jamci baa suuragal ah qowlkaa jamciga ayaa saxiix ah waana sida mufasiriin badani ay arjaxeen oo qurtubi ka mid yahay oo ibnu kasiir ka mid yahay oo ibnu qayim ka mid yahay oo shawkaani ka mid yahay oo ibnu jariir ka mid yahay culamo badan baa se arjaxay waana waadix aayadda afar iyo tobnaad waxay ku saabsan tahay sabirka waa labada aayadood ee suuratulanfaal ku sugan ee isku xiga ayaa ta hore ay mansuukho tahay ta labaadna ay naasikho tahay allah wuxuu yidhi in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu mi'atayn hadday idinka mid noqdaan labaatan sabraya waxay ka gacan sarraynayaan oo ka qaalib noqonayaan laba boqol bay ka raynayaan oo ka guulaysanayaan marka ruux kasta waxaa lagu beegay toban baa lagu beegay toban gaalada ka mid a inuu tobanka u babac dhigo oo u sabro saasaa markaa lagu beegay marka xukunkaasi waxa uu faa'iidaynaayey ninkii muslimka ahaa hadday dagaal isugu yimaadaan toban gaala ah waa inaanu ka cararin toban hadday ka bataan waa ka carari karaa laakiin toban iyo wax ka yar inaanu ka cararin ayaa markaa xukunku ahaa arrinkaasi culays buu ku noqday muslimiintii cabdullahi bnu cabaas waxau yidhi xadiiska bukhaariga lama naزlat in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibu miatayn shaqa dalika cala almuslimiin taasi waxay dhibtay muslimiintii culays bay ku noqotay xataa farada calayhim ilaa uu ku faral yeelay ilaahay in ninka muslimkii aanu ka cararin toban gaal fajaءa takfiif intaa dabadeed waxa yimi fudaydintii baa timi laga khafiifiyey oo laga fudaydiyey faqaal alآana khaffa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum mi'atun saabiraة yaglibu mi'atayn hadda ayuu ilaahay idinka khafiifiyo allah yidhi waxaanu ogaa in taagdarra idinku sugan tahay nooc dacfi idinku jiro marka hadday idinka mid noqdaan ama laydinka helo boqol sabraya oo adkaysanaya waxay ka gacan sarraynayaan oo ka guulaysanayaan laba boqol marka ninkii muslimkaa waxaa lagu aadiyey oo lagu beegay laba laba gaalada ka mid a ah. qaala falamaa khafafa allahu canhum min alcidda naqasa min asabri biqadri maa khafafa canhum markii hore ilaahay sabirka waa u badiyey oo sabir badan buu ku arsaaqay muslimiintii markii tiradii laga khafiifiyey oo ninkii muslimkaa laba gaal inaanu ka cararin la waajibiyey laakiin wixii ka badnaa inuu ka cararo loo ruqseeyey xaggii sabirka waxa ka nuqsaamay yacni qadarkaa tirada ka nuqsaantay xadiiska bukhaariga ayaa soo wariyey saas aawadeed baa cabdullahi ibnu cabbaas ay ka asaxday inuu yidhi man fara min isnayni faqad fara waman fara min alaaثatin fama fara cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa ka asaxay inuu yidhi ruuxa laba gaal ka cararaa waa cararay yacni xukmi firaar buu leeyihi alfiraar min azaxfi waman fara min alaaثatin famaa fara ruuxa saddex gaal ka cararayna ma cararin inuu cararay waa jirtaaye waxaa loo jeedaa alfiraar min azaxfi xukunkii ahaa ayaan u sugnaanayn baa loo jeedaa yani xukmu lfiraar ma leh alfiraar min azaxfi kaa yeelan maayo ahlu cilmigu waxay qabaan aayaddu inay mansuukho tahay ayaa culammadu marka ay ku tageen ahlucilmigii horena wax khilaafa lagama soo naqlin aayaddu inay mansuukho tahay inay isku khilaafsan yihiin ee culammadii hore dhammaantood waxay ku sugnaayeen aayaddu inay mansuukho tahay sida macruufka ka ah ee shaa'ica ka ah qowl khilaafsan lagama soo rarin allale wakhtiyadii dambe ayaa ibnu xasmin aldaahiri ayaa wuxuu idhi aayaddu mansuukha ma aha waa muxkamo kitaabkiisa alixkaam baanu ku sheegay waxaanu yidhi macno la nasakhaa meesha ma taallo dabadeed markaa waxa wuxuu doonay inuu ka jawaabo qowlka culammadu ay mareen oo aayadda ay mansuukho ku xambaareen ayuu wuxuu doonay inuu ka jawaabo cadadkaa kala saaraysaanna daliil male in la kala saara buuli ibnu xasmi wuxuu odhan jiray daahirka nusuustaan qaadanaya alam taclamu annii daahiriyu wa annanii calaa maa badaa xataa yaquuma daliilu miyaedaan ogeyn buuhi inaan daahir ahay oo waxa muuqda aan ku suganahay iyo daahirkaas ilaa daliil khilaafsan la helo shicirka wuxuu ku ahaa faxli yani shicir qawi ah ayuu wakhtiyada qaarkood ku gebi jiray shiikhiisii saaxiibkiisana ahaa ibnu cabdilbar bay isa soo raaceen iyagoo wada socda ayay waxay arkeen inaan dhallinyaro ah oo wejigiisu qurux badan yahay ibnu xasmi baa wuxuu yidhi inanku uu qurux badan yahay ibnu cabdilbar baa wuxuu yidhi dee wejiga quruxdiisunbaad aragtaaye jidhka kale ma aragtid buui jidhka kale inay sidaa u qurux badan yahay ee in kale ma aragtid markaasuu deedna gebiyey wadii cadalin fii man sabanii xubuhu yutiilu malaami fi lhawa wayaquulu a min xusni wajhin laaxa lam tara hayrahu walam tadri kayfa aljismu anta qatiilu gabay noocaasuu soo tirinaya marka dambuu dee kusoo soo goynaya alam taclamu anii daahiriin wa ananii cala maa bada xataa yaquuma daliilu madhabkiisii kaftanku ku gudanaya wuxuu idhi waxa badan mid i o igu canaananaya yacni cid waxa weeye quruxdiisii aan la dhacay ayuu leeyahay marka armaanu qurux badnayn waxaanu igu leeyahay wejigaad aragtaaye jidhka kale armaanu sidaa ahayn jidhka kale waxba ka garan mayse dabeedna waxaan ku idhi bu ihi u kaadi waxaan hayaa jawaab baan hayaa hadday doonto dheeraan kartaa jawaabtaas waa maxay alam taclamu annii daahiriin wa annanii calaa maa badaa xataa yaquuma daliil war daahiri inaan ahay miyaanad ogayn anigu daahirkaa aan cuskado ilaa wax khilaafsan aan arko dee daahirkana wejigiisu waa qurux badan yahi baatin aniga layma diran daahirkaasaan istisxaabaya cuskanaya marka xoogaa xagga qiyaasiyada iyo xagga markaysaga mafaahiimta iyo yani faxwa alkhitaab ashyaada noocaasoo kale ah ma ictimaadi jirin isagoo culammada ku tashniicinaya aayadan inay yidhaahdeen waa mansuukho isagoo ku tashniicinaya ayaa wuxuu yidhi waxa la yaab leh qolyihii qiyaaska u saaxiibkae wax qiyaasan jiray ee odhan jiray wa min ahli lkitaabi man intaamanhu biqinaarin yacnii ka deliishan jiray qindaarka mooye inta kale aan la sheeginna inay markaa la mid tahay ya inay yidhaahdaan labada xukunkeedu sidaa yahe saddexdu ma aha waa la yaab may xishoodaan buu ihi markaysaa leeyihiin adigu tashniic buu la yimi qowlka shaarixu isagu wuxuu odhanayaa khilaaf shaada waxaa khilaafay abu muslim alasfahaani waxaanu u ixaaleeyey tafsiirka alfakhru araazi ee atafsiir alkabiir ama mafaatixu alghayb la yidhaahdo wadaadka uu sheegaya abu muslim alasfahaanina waa wadaad muctasili ah oo mashaayikhdiiyo culammada muctasilada ayuu ka mid ahaa aayaddanoo keliyana maahee waxaa loo nisbeeyey ra'yi odhanaya naskigaba asaalatan waa inkirayo daliil mansuukha shareecadaba laga heli maayo buuri laa qur'aanan walaa xadiisan oo madhabku marka hore qabaa waxay tahay aayad iyo xadiis midnaba mansuukha la heli maayo saas aawadeed culamo badan baa waxay yidhaahdeen waa inkiray naskhiga abu muslim alasbahaani abu muslim alasfahaani waa inkiray naskhiga maxamed ibnu baxri in la odhan jiraan filaya bacdibaa waxay ku qaldeen jaaxid oo abu muslim alasfahaani iyagoo sheegaaya mawduucan markuu hadalka ay ka soo naqlinayaan ayaa waxay yidhahdeen waa jaaxid kutubaha qaarkood waxaad ku arki doontaa iyagoo jaaxid ku sheegaya laakiin sax maaha saas sababta qaladka keensatayna waxay tahay waxaa ka dhaxeeya muctasilenimada waxaa kaloo ka dhaxeeya inaayada iska waafaqeen mid walba ina baxri baa la yidhahdaa oo aljaaxid waxaa la yidhahdaa camru bnu baxrin abu muslim alasfahaanina waxaa la yidhaahdaa muxamed ibnu baxrin baa la yidhahdaa ha yeeshe waa kala hayr waa kala duwan yihiin culamada qaarkood waa ku tashniiciyeen arrinkaas waxay yidhahdeen hadday ka sugan tahay inuu naskhiga tanba inkiray oo warkaasi uu ka sugan yahay ruuxu wax garanayay ma ahayn bacdina waa ammaaneen boo waxay yidhaahdeen xagga aqoontiisa ictiqaadkiisu ha xumaadee waa roonaa bay yidhaahdeenoo tafsiirka iyo yacni markaa ashyaa badan ayaa loo nisbiyey shawkani aada buu u tashniicinayaa markuu sheegaayo kitaabkiisa irshaadulfuxuulka culammada qaarkood waxay yidhahaan naskiga asaalatan ma inkirin walow qaar badanoo usuuliyiinta ka midii ha u nisbeeyaane laakiin isagu wuxuu ka dhigay takhsiis inuu yahay hadalkaa takhsiiskaa qaar baa tawjiihiyo waxay ku tawjiihiyeen inay yidhaahdaan xukunka sharcigaee soo aroora ayaa wuxuu ka dhigaya caamun fi lazmina wakhtiyada inuu caam ku yahay marka daliilka wax nasakhaya markuu soo arooro awqaaddii uu caamka ku ahaa ayuu wax ka mida ka khasisaya awqaaddii uu caamka ku ahaa oo ilaa akhiri zamaan in lagu camal falo ayuu caam ku ahaa dabeed wakhtiga daliilkaa dambe soo arooro laga bilaabo intaa dambuu ka saaraya ka khasisaya marka waa takhsiis fi lazmina saas aawadeed ayuu odhanaya ibnu subki jamculjawaamica wa samaahu abuu muslimin takhsiisa halkay usuuliyiin badan odhanayaan wa ankara naskha abuu muslimin naskigaba waa inkiray abuu muslim halkay usuuliyiinta badankoodu odhanayaan ibnu subki iyo bacdi kale waxay leeyihiin war maya khulfigu waa lafdi oo takhsiis buu isagu ula baxay oo wuxuuhi waa takhsiis xagga zamanka ku saabsan calaa kulli xaal warka abuu muslim kuma gaar aha aayaddan oo keliya ee wuxuu ku saabsan yahay annasku min xaysu alaslu taasuu ku saabsan yahay waxaanu doonay adilada naskhiga lagu sheegay inuu mid mid uga jawaabo aayad kasta oo naskhi lagu sheegay inuu mid mid uga jawaabo ayuu doonay marka khilaafkiisa in baabkan oo kale lagu soo arooriye ma aha muctabarna ma aho dee waxaa ka hormaray yacni ijmac baa ka hormaray waxaa kaloo raacda adiladii kitaabkiiyo sunnada tilmaamaya oo caddaynaya naskhiga marka inkaar la inkiraa maxal ma marka khilaaf muctabaro wax laga soo qaado hadalka abuu muslim noqon maayo aan u soo noqonno masalada masalada markaynu u soo noqonno aayadda hore waxay sheegaysay ninka muslimkii inuu u sabro toban gaali inuu u sabro aanu ka cararin ba aayadda hore sheegaysay aayadda dambena allah wuxuu caddeeyey inuu khafiifiye bacdi baa yidhi aayaddu waxa weeye waaba khabare xaggee naskhigu waa waxaa lagaga jawaabay horeyn u soo maray daliil la mide macno xukun baa loo jeedaa oo khabarnimo keliya loogama jeedo al'aana khafafa allaahu cankum wacalima ana fiikum dacfa ayaa caddaynays takfiifkuna wuxuu ku dhacaa axkaamtuu ku dhacaa haddii khabar maxdiya looga jeedo takhfiifka xag ka yimi see loo khafiifiyey waxaa la khafiifinaya waa maxay waa xukum sharciya oo markii hore xoogaa ku cuslaadaa markii dambe laga fudaydii marka alaana khafafa allahu cankum baaba caddaynaysa saas aawadee aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha culamada qaarkood ay sheegeen inay ijmaac tahay inay mansuukho tahay oo khilaafka ibnu xasmi oo kalena culammada qaarkood yacni uma daahirin qaarkoodna maba ictibaariyaanba khilaafka ibnu xasmi ta kale wakhti muta'ahiruu joogo qarnigii shanaad buu joogay afartii qarniye ka horreeyey haddii masalada khilaaf aan lagu soo rarin khilaafkau isagu bilaabaa dee muctabar noqon maayo marka aayadda hore waa mansuukho aayadda dambana waa naasikho aayadda shan iyo tobnaad waa nafaru waa bixista gaalada loo baxaayo oo dagaal loogu baxaayo waxaa looga jeedaa aayadda suuratu tawba ku jirta ee allah uu yidhi infiruu khifaafan wa waxaa baxdaan xaalaa fudud iyo xaalaa culustihiin mid walba baxa oo jihaadka u baxa waa amar khifaafan wa hiqaalanna tafaasiir kala duwan bay culammadu ku fasireen waa ikhtilaafu tanawuc bacdi waxay yidhaahdeen khifaafan waxaa loo jeedaa idinkoo caafimaad qaba u baxa wa hiqaalan idinkoo xanuunsanaya u baxa khifaafan idinkoo akhniye ah oo hodonna a u baxa wa hiqaalan idinkoo fuqaraa u baxa khifaafan idinkoo aqwiye oo xoog badan u baxa wa hiqaalan idinkoo dacafo oo taag daran yacni u baxa khifaafan idinkoo laxaadadeenna qaba u baxa wa hiqaalan idinkoo laxaaddala ama indhala ama laangarayaal ah ama xanuunsanaya u baxa wahaa tafsiirulqurtubi waxaan filayaa toban macnoo noocaa ku saabsan inuu soo aroorin jiray waa iska ikhtilaafu tanawuc oo ikhtilaafka waxaa loo qaybiyaa ikhtilaafu tadaadin iyo ikhtilaafu tanawuc baa loo qaybiyaa ikhtilaaf aan kulmi karin oo iska horjeed ah oo in mid lagu xambaaraa kuwa kala diidaysa iyo ikhtilaafu tanawuc oo kulmi kara marka culammada qaarkood waxay yidhahdeen aayaddaasi waa mansuukha oo waxaa lagu nasakhay aayadaha caddaynaya dadka laxaadada la ama dadka xanuunsanaya ama dadka dacafada ah in laga riday waajibnimadii jihaadka laga riday oo ruqsa la siiyey waxaa lagu nasakhaa la yidhi aayadda waa allah yidhi laysa cala alducafaa'i walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun idaa nasaxuu lilahi aayaddaasaa naasikha ah aayaddanna waa mansuukhay yidhahdeen oo siqaalanta waxaa soo gelaysa yidhahdeen ducafadii kuwii taagta daraa kuwii xanuunsanayey kuwii yacni nafaqo iyo rakubo ay fuulaan iyo waxay ku gaadhaan khaswadii aan helaynin bacdi kaleo culammada ka midii waxay dhahaan waxaa lagu nasakhay aayadda kale waa allah yidhi laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xaraj bacdi kale waxay yidhahdeen aayadda kale la midka ah ee suuratu lfatxi ku sugan ayaa lagu nasakhay yani ta suuratulfatxi baa lagu nasakhay iyo maya ta markaa nuur baa lagu nasakhay waa isku dhowda bacdi kale waxay yidhahdeen waxaa lagu nasakhay aayadda suuratu tawba akhirkeeda ku sugan wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa oo aayadda dambe waxay sheegaysaa jihaadku inuu yahay fardu kifaaya oo aanu fardu cayn ahayn infiruu khifaafan wa hiqaalan bacdu ahli cilmi waxay yidhaaheen waa mansuukho oo aayadaha mid ka mida ayaa lagu nasakhay waxaana laga soo wariyey sidaas taabiciinta qaarkood cabdullaahi bnu cabbaasna waa laga sheegay ha yeeshe shaarixu waxa uu tilmaamayaa cabdullaahi bnu cabbaas inaynay ka asixin inay mansuukho tahay bacdi baa ku tegey walow yaynay badnaanbe qowlka labaad wuxuu leeyahay aayaddu waa muxkamo aayadahaasina iskama hor imanayaan oo tacaarud aynay kulmi karin oo iska hor imaansho aynay kulmi karin meesha ma taallo ibnuljawsi waxau odhanayaa waclam annahu mataa xumilat hadihi alaayatu calaa maa xamalnaa calayha allatii qablahaa lam yatawajah naskhun waxaad ogaataa aayaddan marka lagu xambaaro macnahaynu ku xambaarnay aayadda ka horraysay aynu ku xambaarnay wax naskhi la yidhaahdaa meeshan iman maayo aayadda kale ka horraysana wuxuu u jeedaa aayad ku xigtay ugama jeedee aayad in doora ka horraysa u jeedaa ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima aayaddaas u jeedaa oo aayaddaa allah wuxuu yidhi ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima haddaa bixi weydaan allah waa idin cadaabaya cadaab mu'lima wa xanuuju idin cadaabaya ilaada istisnahaasi ma munqaic ba mise waa muttasil muttasil walaa munqaic hmm? waa saa loo sheegay weyi yacni istisne maba ahaba suuradu u eg yahay laakiin ma aha istisne waa in shardiyo laa ka daba dhacday waa murakabatun min in ashariya wa laa naafiya meesha laba xaraf baa kulmay midna waa in shardiye ah midna waa laa naafiye ah dabeedna nuunkii reebbanaa ayaa maadaama laamdaba yaallo yacnii lagu idqaamay laamka sida nudqigiiyo dhawaaqa ay uga dhacday ayaa qoraalkana looga riday oo aan loo qorin ya yacni saas weeye waxay soo naqliyaan qisadee dariifo in mid la weydiiyey oo lagu yidhi muttasil ba mise waa munqaic waa muttasil munqaic ah markaasaa see u suuragal tahay markaasuu yihi tahay muttasilun biljahli munqaicun can alcilmi saa waxaad ii weydiinaysaa in shartiyo laa ka daba dhacday jahlina waad la xidhiidhaa cilmigana waad ka go'an ya isaguu ku dabagediyey saasay wadaadadu usoo naqliyaan laakiin hadal shabbaho ay u eg tahay inay hadalkaasun xoogaa wax ka yaro bedeleen ayaa damaamiini shiikhii la odhan jiray sharaxa uu muqniga ku leeyahay uu ku sheegaya muqni labiibka ibnu hishaam alansaari damaamiini markuu sharxaayo bal hadda ka eg suyuudi laftiisu wuxuu odhanayaa itqaanka bacdulkibaar baa yidhi buu yihi ma mutasil ba mise munqatic calaa sabiili tacajub buu usoo naqliyey bacdulkibaar ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima haddaa bixi weydaan ilaahay waa idin cadaabaya cadaab wa xanuujiyu idin cadaabaya waxaa loo jeedaa haddaad dhammaantiin ka wada tagtaan buu idin cadaabayaa bacdi baa sidaa u fasiray waana sida imaamu shaafici u maray oo ilaa tanfiruu waxaa loo jeedaa ilaa tanfiruu kullukum dhammaantiinaad ka wada seexataan jihaadkii oo ka wada tagtaan oo cid idinka midiba la iman weydo dee waa ku cadaab mudanaysaan markaas saasi waa sida shaafici maray maxamed ibnu nasr ilmarwasina wuxuu kaga soo naqlinayaa kitaabkiisa assunnah ama alictisaam la yidhaahdo ayuu hadalka shaafici ku soo raraya waxaan se u malaynayo inuu risaalada ku sugan yahay hadalka shaafici waxaase mashhuura culammada mufasiriintu inay ku xambaaraan xaalka uu jihaadku farducayn noqdo haddaad bixi weydaan oo aad jihaadi weydaan cadaab baa mutaysanaysaan marka waxay ku xambaareen fii xaala khaasa oo ah cinda tacayunih markuu caynoobo fardu cayn noqdo ra'yiga shaafici aynu ka soo naqlina wuxuu yahay xaaladda fardu kifaayaha laftiisaabaa lagu fasirayaayo waxaa la odhanayaa haddaad ka wada tagtaan baa cadaab mutaysanaysaan laakiin agsarka mufasiriintu waxay ku xambaaraan xaaladda fardu cayn uu noqdo haddaad jihaadkii u bixi weydaan oo jihaadi weydaan cadaab baa mutaysanaysaan marka yuxmal calaa xaalatin khaasa sida ibnu jawsi ku xambaarayna sidaas weeyi wakadalika alqaadi abu bakr ibnu lcarabina saasuu ku xambaaray oo waxau yidhi wasaxiixu anaha hayru mansuukha marka ibnu jawsi waxau yidhi aayaddan infiruu khifaafan wa siqaalan haddii xaaladdaa uu farducaynka noqdo lagu xambaaro sidaynu aayaddaa kaleba ugu xambaarnay naskhi ma imanayee waxay noqotay adiladii inay kulmayso adiladii in jamci imanaayo oo ay iswaafaqayso kulmayso ayay noqonaysa oo isma diidayso in xaaladda kale ee farducaynka aanu ahayn dee ummaddii aanu ku wada waajibayn xaaladdu farducaynka yahayna inuu ku wada waajibayo in laga qaato labadii isma diidayaan ibnu carabi waxau yidhi wsaxiixu annaha hayru mansuukha alqaadi abubakr ibnu carabi baa odhanaya infiruu khifaafan wa hiqaalan sida saxiixi waa ina mansuukha ahayn waqad takunu xaalatun yajibu fiiha nafiru اlkuli ida tacayana aljihaadu cala alacyaan waxaana jiri karta xaalad u waajibayo dadku inay wada baxaan waa markuu farducayn noqdo dadka uu ku wada waajibo bikhalabati alcaduwi calaa qutrin min alaqtaar aw yaxullu lahu bilcaqri fayajibu calaa kaafati khalqi aljihaad waalkhuruuju ilayhi fain qasaruu casaw yani wuxuu tilmaamayaa xaalaadkaa uu farducaynka noqdaa lagu xambaarayaa mansuukhana maaha qurdubi laftiisu saasuu arjaxaya calaa kulli xaal sida saxaniye aayaddu waa inay mansuukho ahayn ee ay muxkamo tahay aan laqbada ku soo celinno beydka sheekhu waxau yidhi walxilfu walxabsu lizani wa uli kufrin waishhaaduhum wاlsabru wاlnafaru ay wa waxaa ka mida aayatulxilfi aayadda taxaalufka sheegaysaa in markaa cid xulafo ay noqonayso oo xilfiga ay isku dhaxlayso aayaddii sheegaysay mansuukhaadkay ka mid tahay oo waa la nasakhay iyo walxabsu lizaani ay wa aayatu lxabsi lizaani iyo aayadda xabisaadda ama xidhista sheegaysa la xabisaayo la xidhayo kii sinaystay waa aayadda suuratu nisaa ku sugan yadana waxay ka mid tahay aayadaha mansuukha ah wa tarku ulii kufrin waxaa kaloo ka mid a ay wa aayatu tarki ulii kufrin kuwa gaalnimada u saaxiibka tegista xukunkooda laga tegayo in la kala xukumo bimacnaa loo door leeyahay aayadda sheegaysa yadana waa mansuukho wa ishhaaduhum iyo aayadda sheegaysa in la markhaati gashado cid gaalada ka mid a ah, wa aakharaani min khayrikum iyaduna waa mansuukh wasabru ay wa aayatu sabri iyo aayadda sabirka sheegaysa in loo sabro gaalad iyagoo toban laab kugu laban laaban toban jeer iyagoo kugu laban laaban in loo sabraan laga cararin aayadda sheegaysa iyadana waa mansuukho oo aayadda ka dambaysaa lagu nasakhay al'aana khafafa allahu cankum wa calima ana fiikum dacfa wanafaru ay wa aayatu nafari masdernimo waa loo isticmaalaa nafri iyo nafar labada mid walba laakiin nadmiga waxa waafaqaysaa in la kor dhigo in la xarakeeya waafaqaysa oo nafru aan la odhan sida markaa nadmiga ku fiican tahay waa saas laakiin labada masder mid walba waa sheegeen oo nafran iyo nafaran nafar yadoo koox loo isticmaalona waa jirta masder yadoo loo isticmaalona waa jirta tii masdernimaa looga jeedaa marka waxaa laga tilmaamayaa bixitaanka gaalada jihaadkooda loo baxaayo aayadda sheegaysa infiruu khifaafan wa hiqaala yacni xaal walba in loo baxo yadana waxay ka mid tahay aayadaha mansuukhada abay ka mid tahay xagga raajix ahaan waxaa raajixa ah. aayadda sabirka sheegaysaa inay mansuukho tahay aayadda xabsiga sheegaysa walxabsu lizaanina inay mansuukho tahay walxilfuna aayadda sheegaysaa ama takhsiis ha laga cabiro ama qadarka in laga nasakhay ha laga cabire iyaduna waxa weeye waa saas weeye wamancu caqdin lizaanin aw lizaaniyatin wamaa cala lmustafa fi lcaqdi muxtadaru mas'alada ku saabsan hadda aynu geli lahayn aynu iska dibdhiganayna in sha allah marka halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atuub ilayk